raxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslu wa sharaa'idu wujuubi salaati halaaatu ashyaa alislaamu walbuluugu walcaqlu waxaan kusoo jirnay xalay aan soo bilownay kitaabu salaat wuxuu ka soo hadlay musanifka raxmat ullaahi calayhi awqaatu salaat salaada faradka ah waqtiyaalahayda in la guto ay waajib tahay in laga dibdibo ama laga hormariyo aan ayan banaanayn halkanna wuxuu ka hadlayaa salaadaha faradka ayay ku waajibayaan oo farad ay ku noqonayaan qofka ay ku waajibayaan ayuu ka hadlayaa shuruuda uu leeyahay saddex shardi buu u sheegay saddexdaa shardi laba shardi waa la isku waafaqsan yahay hal shardina in lagu tiriyo shuruudu wujuubi salaati waa laga xoog badan yahay labada shardiga laisku waafaqsan yahay waa baaliqnimo iyo caaqilnimo ruuxa inuu qaangaar yahay baaliq yahay iyo inuu caqli leeyahay caqli leeyahay waxaa loo jeedaa inuusan majnuun ahayn ruux waalan waa inuusan ahayn labadaa shardi shardu wujuubi salaat ama shardu takliif inay tahay labadaa shardi waa la isku waafaqsan yahay amaa islaamnimada uu ku daray oo shardu takliif uu ku darayo raajixu may islaamnimada shardu takliif ma aha oo ruuxa hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay labadaba salaadda way ku waajibi hadduu gaal yahay xataa salaadda way ku waajibi laakiin salaaddu ka asixi mayso ilaah way islaamo waxay la mid tahay ruux weyse la-aan isagoo ah ee wakhtigii uu u galay salaadda way ku waajibi ilaah u weysaystana salaadi ka asixi mayso ruuxa gaalkeena waa sidaase salaad ka way ku waajibiin laakiin kama ansaxayso asigoon islaamin adilo badanna arrinkaa waytusi waxaa ka mid ah qowluhu tacaala qoladii ahlu naarka ayaa waxaa la weydiinayaa maa salakakum fii saqar naarta saqara maxaa idiin soo geliyey afar arrimood sheegayaan saqara inay ku galeen afartaa arrimood salaaddaa ka mid ah lam naku min almusalliin maadna tukan jirin ee tukasho la-aantii ayaa waxa loo cadaabay ka mid ah shay aan waajib kugu ahayn oo farad kugu ahaynna laguma cadaabayo oo sideedaba faradka waxaa lagu yaqaanaa ka tegiddiisa ay ciqaab ka timaada shayga hadduusan farad kugu ahayn maba lagu ciqaabayo wixii laguu ciqaabo ka tegitaankiisa farad wey ka salaadu gaaladu way ku waajibtay raajixu waa sida kamana ansaxayso ilaa ay tuka ay islaamaan wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibideeda shuruudaheeda alaaatu ashyaca saddex shay wey alislaamu islaamnimo iyo walbuluuqu qaangaarnimo iyo walcaqlu caqli wa huwa saddexdaa arrimood ayaa xaddu takliifi kalifidda xaddeedii ah xadda ruuxa mukalaf uu ku noqonayo waa saddexdaa arrimood laba weeyaane ka saddexaadee islaamnimada xaddu takliif ma aha sida raajixa ah waa xaddu sixa yacni shuruudu takliif iyo shuruudu sixa iyo shuruuduladaa iyo wax la yidhaahdaa kala jiraayo shuruudu sixa weeye islaamnimadu oo salaadu ka asixi mayso ilaan waxa muslim uu noqdo ee shuruudu takliif ka mid ma aha wasalawaatu salaadaha almasnuunaatu la sunneeye khamsun shan weeye salaadaha sunnada ah shan salaadood wey alciidaani labada ciid ciidul adxaa iyo ciidulfitri walkusuufaani labada madow qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka walistisqaa'u iyo roobdoonka shantaa salaadood weeye labada ciid waa labo qoraxda madoobaadkeeda iyo dayaxa madoobaadkiisana waa afar iyo oo roobdoon ah iyaduna salaad bay leedahay ilaa rasuulka waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam kayfiyooyin dhowra inuu u roobdoonay doonay waxaa ka mid ah salaad in la tukado kuwa salaad aan lahaynna way jiraan wa sunanu sunnooyinka ataabicatu raacaya lilfaraa'idi salaadaha faradka raacayo sabca casharata toddoba-iyo toban weeye ragcatan ee ragcadood yacnii salaadaha faradka ah ee sunnooyinka raacaya taabica u ahe rawaatibta la yidhaahdo toddoba-iyo toban weeyaan buu musanifka raxmatullaahi calayhi sheegayaa wuxuu toddoba kaga dhigayaa watarka oo salaada cisha labada ragcadood ee ay wadato kadib hal ragcadood la raacinayo watar ah ayuu toddobiyo toban uga dhigayaa watarku dee salaada lama socdee sidiisa ayuu sunno u yahay habeenkii watar sida raajixa ah marka salaadaha sunnada ah waxay noqonayaan inta musanifka uu sheegaya lix iyo toban lix iyo tobankaasi waxaad ku daray afar kale waxay noqonayaan labaatan oo wuxuu ka tegayaa musanifka maqribka hortiisa laba ragcadood ayaa sunno ah laba ragcadood ayaa maqribka in laga hormariyo sunna ah waxaa kaluu ka tegayaa salaada duhurka afar ragcadoodaa ka horeeya sax wuu sheegi doonaa laba ragcadoodoo ka dambeeyana wuu sheegi doonaa afar ragcadood inay ka dambeeyaanna jumhuur ayaa qabta waxay leeyihin salaada duhurka afarna way ka dambeysa afarna way ka horeysa marka labaatan bay sidaa ugu buuxsamayaan labaatankaasi toban waa mu'akad tobanna waa mukhafaf wasalawaatu salaadaha almasnuunaatu la suneeye waxaan ujeedaa wasunanu sunooyinka ataabicatu raacaya lilfaraa'idi salaadaha faradka raacayo saa casharata toddobiyo toban ragcatan oo ragcadood wey rakcat alfajri salaada fajarka labadeeda ragcadood waa labada ragcadood ee ugu xooga badan imaamu abi xaniifana uu leeyahay waajib weeye labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya imaamu abi xaniifa waajib inay yihiin buu ku wadaa aimada kale waxay leeyiin waajib ma aha laakiin waa sunno aad u xoog badan oo mu'akada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam umunaa caaisha radiallahu canha waxay warisay weligii inuusan labadaa ragcadood ka tegin safaran walaa xadaran hadduu musaafir yahay iyo hadduu neg yahay midna kamuusa tegi jirin waxaa la ogyahay rasuulka marka uu safarta ku jiro salaadaha rawaatibta muusa tukan jirin mar hadduu salaaddii faradka ahaaba gaabinayo salaadaha rawaatibta muusa tukan jirin laakiin labadaa ragcadood sinaba uga tegin ragcat alfajri salaada subax labadeeda ragcadood labada ragcadood ka horeeyo iyo wa arbacun afar oo qabla duhri duhurka hortii ku sugan iyo wa rakcataani laba ragcadood oo bacdahu duhurka ka dambeeyo iyo wa arbacun afar oo qabla qablalcasri casrka hortii ku sugan iyo wa rakcataani laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka gadaashii ku sugan iyo wa alaaun saddex ragcadood oo bacda alcishaai cishaha gadaashii ku sugan saddexda ragcadoodoo yuutiru uu ku watrayo biwaaxidatin mid oo minhunna saddexdaa ka mid ah saddexda ragcadood laba ragcadood waa raatibadii ragcadna watarkii weeyaanoo cishaa'iga weliba watarka haddii aad habeenkii soo toosi oo inaad soo toosi aad ku kalsoon tahay inaad dibdhigataa fiican oo salaatulleylka markaad tukato kadib aad watarto haddiise aadan naftaada ku kalsoonayn oo hurday inay kula tagto aad ka baqi markaa labada ragcadood ee cishaa'iga raaciso inaad markiiba watarka raaciso ayaa kuu fiican hadhow haddii aad soo toostana salaatuleyl baa tukanaya watar dambe ma soo celin maysid waalaau nawaafila saddex sunna mu'akadaatun kuba la adkeeye wey saddex sunna saddex salaadadoo sunno ah isla markaa rawaatibta aan ka mid ahayn si gaar ahaaneed ayay mu'akad u yihiin oy u xoog badan yihiin salaatuleyli habeenka salaadii habeenkii intaad soo toosta inaad salaada tukato iyo wa salaatuduxaa barqinka salaadii iyo wa salaatu taraawiixi taraawiixda salaadeeda taraawiix jamcu tarwiixa tarwiixadana raaxaysigaa la yidhaahdaa yacnii afar ragcadood markii la tukadaa la fariisan jiray waxoogaa sidaa ayaa taraawiix loogu bixiyey waa salaada bisha ramadaan bacda alcishaha la tukado faslun wa sharaa'idu salaati salaada shuruudadeeda sharaa'ideedu qabla dukuuli fiiha inta aan la gelin khamsatu ashyaaa shan arrimood wey salaada inta aan la gelin shuruuda lagaa doonayo inaad dhammaystirto shan arrimood wey shuruud sideedaba waxaa la yidhaahdaa ficligan aad samayni waxaan ka mid ahayn la-aantiisana uusan ansixayni ficligan aad samayni juz ka mid a ah ma aha waa ka baxsan yahay ficliga shuruuda la-aanteedana ficliga ansixi maayo miaal tahaaro qaadashada iyo inaad weyse qaadatood satru cawrada asturto shuruudu salaada ayuy ka mid tahay hee dahaaro qaadashada salaada ka mid maaha haddii aad dahaaro qaadato weli maada tukanin salaaddii waa kuu dhiman tahay dahaaro qaadasho la-aanna salaadii ka asixi mayso marka shayga salaada ka baxsan ama ficliga ka baxsan isla markaa la-aantiisana ficliga uusan asaxaynin kaasaa shuruud la yidhaahdaa arkaantaa ka bedelano ficliga ajzaada uu ka kooban yaha arkaan la yidhaahdaa salaada qeybaha ay ka kooban tahay ayaa arkaan la yidhaahdaa niyada iyo allahu akbar iyo faataxa aqrin iyo istaagi iyo rukuuca iyo kuxasilidda iyo arrimahaasa arkaan waana salaadii lafteediiba wa sharaaiu salaati salaada shuruudeeda qabla dukuuli inta aan la gelin fiiha salaada aan la gelin shuruuda ay leedahay hamsatu ashyaaa shan arrimood wey tahaarat lacdaai xibnaha daahirnimadooda min alxadai xada ay daahir ka yihiin ruuxa xibnihiisa xadaulakbar iyo xadaulashar labadaba waa inay daahirka yihiin yacnii qabaysku waajiba ah, waa inuusan jirin weyse la-aanna waa inayan ahayn xibnihiisu waa inay daahir yihiin wanajaasi nijaasana waa inay xibnihiisu daahirka yihiin oo nijaasana waa inayn ku oolin wa satrulcawrati cawradoo la asturo cawradiisa waa inay qarsoontuu asturo bilibaasin dhar waa inuu ku asturaa dharka oo daahirin daahira dhar daahira waa inuu ku asturaa cawradiisa walwuquufu joogsi ayaa shuruudii ka mid ah calaa makaanin meel uu istaago makaanka oo daahirin daahira meesha uu ku tukanaya waa inaynan nijaaso ahaynee daahir waa inay tahay waalcilmu ogaanshaa shardi ah bidukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa waa inuu ogyahay waqtiga inuu galay waa inuu garanayo he waqtiga inuu galaba war hadduusan ka hayninee salaad iska tukado xataa waqtiga hadduu waafaqo salaaddiisa asixi mayso waayo salaada waqti la-aan asixi mayso salaada faradka ah wakhtigeed inuu og yahaana shardi ah waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda ayaa shuruudii ka mid ah dee haddii aan lagu banaynin qiblada inaad ka jeedsato musanifkaaba soo wadaa ee mawaadic la banaynaye mawaadicdaa wixii aan ahayn dee qiblada inaad u jeedsato ayaa waajib ah salaad kastoo aad tukani waayahay yahay wayajuusu waxaa bannaan tarkulqiblati qiblada in laga tago fii xaalatayni laba jeer laba jeer adoo tukanaya qiblada inaadan qaabiline iska daysaa kuu bannaan fii shiddati alkhawfi cabsidii darnayd iyo wa fi naafilati sunnaha fi safari safarka dhexdii aad ku sunnaysan cala raaxilati gaadi dushi laba jeer qiblada inaad ka tagto adigoo tukanaya qiblana aadan qaabilin ayaa kuu bannaan shiddat lkhawfi cabsida daraanteeda yacnii cabsida naftaadaad u baqday ama wax kalaad u baqday midkuu doonaa ha noqdo naftaadaad u baqdayo dagaal iyo jihaadaad ku jirtaa ama cadowbaa kusoo weeraray mas iyo libaax iyo bani aadam iyo waxbaa kusoo weeraray naftaadaad u baqday dee inaad qibladii ka jeedsato oo qibladii dhanaan ahayn aad u cararto ama waxaad u eryato ayaa kuu bannaan adigoo tukanayo haddaadan naftaada u baqine wax kale aad u baqdayna waa lamid miisaan ee adigoo salaada ku jiro baa tuug alaabkaa la cararay kamihii oo agtaada yaa lutuug la boode hee ka daba orodao salaadii ku jira haqaylin ha hadlin ka daba orode kabahaada ka qaado salaadaadana meeshaadii ka sii wado inta aad eryani haddii salaadiiba aad dhamayso khalaas waa asixi weji dhulla dhigayana ma jira waad ishaariyo waad sii daba orduun inaad soo qabato waayahay wayajuusu waxaa bannaan tarkuulqiblati qibladii laga tago fii xaalatayni fii shiddati alkhawfi cabsidii darrayd iyo wa fi naafilati sunnaha salaad sunnaa tukani safarna waad ku jirtaa gaadiid baad saaran tahay gaari waxaad saaran tahay gaaris baadad u socotaay oo dhankii qiblada dhanaan ahayn aad u socoto bas baadna saaran tahay salaada duxadaad rabtaa inaad tukato halkaadaad fadhidaad ku tukani sidaadaad u tukani khalaas wey waana ku asixi fii shiddati alkhowfi wa fi naafilati sunnihi fi safari safarka dhexdii lagu sunnaystay cala araaxilati gaadiid dushiina lagu sunnaysanayo faslun wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda amaaniyata cashara ruknan sideed iyo toban rukni wey salaada arkaanteeda arkaan waa anagii sheegnay ajzada ficliga uu ka kooban yaha arkaan la yidhaahdaa salaada ajzada ama qeybaha ay ka kooban tahay ayaa arkaan la yidhaahdaa salaada qeybaha ay ka kooban tahay waa sheegay minhaajkana insha allahu tacala waxaan ugu tegi doonaa saddex iyo toban ayuu dhihi doonaa isku wax bayna tirinayaan waxaa yeelayaa qaar niyatlkhuruujna waa ku darayaa oo wuu tirin doonaa waxaa kaluu tirin doonaa dumaaniinadana goonnibuu tirin doona ee kitaabkii aan soo marnay niyatulkhuruujkuma uusan darinay intan kale u minhaajku tumaaniinada juz ka mida ah ficli ayuu ka dhigi doonaayo gooni uma tirin doono saddexiyo toban ayuu sidaa uga dhigi doonaa isku waxun tirinayaan dhammaan wa arkaanu salaada arkaanteeda amaaniyata cashara ruknan sideed iyo toban rukni wey anniyatu niyo weeye kan hore waalqiyaamu istaag weeye maca alqudrati karitaanka salaaddu hadday faral tahay taagni in lagu tukado weeye wa takbiiratu lixraami gelitaanka salaada la gelaya takbiirteedii weeyaanoo allahu akbar lagu gelay wa qira'at lfaatixati faatixada aqrinteeda wey wa bismi illaahi raxmaan iraxiim aayatun aayad weeye oo minhaa faatixada ka mid ah aayad faatixada ka mida ah wey calaa madhab imaam shaafici warukuucu rukuuc weeye watumaaniinatu xasil weeye fiihi rukuucda lagu xasilood waxoogaa xibnahaada ay xasilaan warafcu kornoqosho weeye oo rukuucdii aad ka soo toosto walictidaalu sinaan weeye si toos ah inaad u istaagto ictidaalku waa inaad si fiican u sinmato oo taagnidaadi hore aad u noqoto watumaniinatu xasil weeye fiihi ictidaalka aad ku xasisho wasujuudu sujuud weeye watumaniinatu xasil weeye fiihi sujuuda aad ku xasisho waljuluusu fadhi weeye bayna sajidatayni labada sujuud u dhexeeyo watumaniinatu xasil weeye fiihi fadhigaa dhexdiisa inaad ku xasisho waljuluusu fadhi weeye alakhiiru ee dambe ragcad baa dhammaatay soo maaha inteeda kale sidaa ayaad soo samayna allahu akbartii iyo niyadii mooye marka ay salaadaadi dhammaato dee atixiyaad baad u fadhiisani waa inaad fadhiisataa waljuluusu fadhi weeye alakhiiru ee dambe wtashahudu atixiyaad weeye fiihi fadhigaa dambe dhexdiisa aad ku atixiyaado wsalaatu ku saliid weeye cala nabiyi nabiga lagu saliyo sal allahu alayhi waaalihi wasalam fiihi fadhigaa dambe dhexdiisa lagu saliyo wtasliimatu salaamo noqsi weeye alulaa hore assalaamu calaykum ta hore waay iyo waniyat lkhuruuji ka bixid niyadeedii weeye min asalaati salaada laga baxayo assalaamu calaykum marka aad leedahay salaadda inaad ka baxayso waa inaad niyeysan tahay ee saaad u afadhida aad u atixiyaadaysa waad ishalmaamtay assalaamu calaykum adoo dheem baad is aragtay kaana salaad ka baxba kuguma ayen jirin salaaddii kamaadan bixin weli ee assalaamu calaykum ukas waa inaad u tidhaahda iyo salaad kaga bax waa inaad u niyoorti iyo wa tartiibularkaani arkaantii oo la kala tartiibiyo calaa maa dakarnaahu sidaa aan sheegnay arkaanta waa inaad u kala tartiibisaa allahu akbar waa inay u horaysaa asalaamu calaykumna ay ku dhammaataa inta kalena sidii loo sheegay waa inaad u kala hormarisaa wa sunanuhaa salaada sunnayaasheeda qabla dukhuuli inta aan la gelin fiiha salaada inta aan la gelin sunnayaasheeda shay-aani laba arrimood wey salaada inta aan la gelin laba arrimood ayaa sunno ah aladaanu aadaan iyo waliqaamatu aqimid aladaanu alifta mamada aadaan ma aha aadaan jamcu uduni waayo dhegtaa aadaan marka la jamciyaa aadaan lagu jamciyaa aadaan waa iclaam wax ogeysiin weeye waana ismi mufradoo jamca ma aha aladaanu ogeysiin weeye lafdiga macnihi laakiin ujeeddada aadaankii caadiga ahan baa loo jeeda aadaanna ma aha oo aadaan dedhegaha waaye wa aadaanu min allahi wa rasuuli cala qur'aana aladaanu aadaan weeye iyo waliqaamatu salaadii oo la caqimo ee aadaanka gadaashi labadaa arrimood ayaa sunno ka horeeya salaada wa bacda dukhuuli inta la galay fiiha salaada la gala kadibna sunnayaashu shay-aani laba arrimood wey atashahudu lawalu atixiyaadka hore oo atixiyaadka dhexda ku jiro salaaddu haddii ay laba ragcadood ka badan tahay iyo wlqunuutu qunuud fi subxi salaada subax la qunuudo allahuma hdinaa fi man haday salaada subax la yidhaahdo ee qunuudkaa salaada subax lagu khasisayo xadii juskiisa damboo daciif ah yay shaaficiyadu ictimaadaan waana daciif waa laga xoog badan yahay salaada subax in qunuud lagu khasiso rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu qunuudi jiray naasile iyo dhibaato marka ay dhacdo iyo marka qolooyin dhibaato geysta la habaarayo qunuudkana shanta salaadood ayuu ku qunuudi jiray ee salaad gaar ahaneed kuma uusan khasisi jirin waagii mucalimiintii toddobaatanka ahaa markii la laayay ayuu rasuulka qunuudi jiray calayhi salaatu wasalaam abaaro iyo dhibaatooyin haddii ay dhacaanna waa la qunuudaa salaadahoo dhan ayaana lagu qunuudaayo salaada subax keli laguma khasiso takhsiiska salaada subax waa juz xadiidu daciifa qeybtiisa dambe yani qeybta dambe ayaa daciifa wa fi lwitri witrka lagu qunuudo fi nisfi aani niska dambe min shahri ramadaana bisha ramadaan niskeeda dambe witerka ee taraawiixda ka dambeeya in lagu quruudo sida ayuu u jeedaa wa hay-aatuhaa salaadaha hay-adaheeda weeye khaslatan ee arrimood hay-a waxaa lii sunna wuxuu u jeedaa musanifka waxyaabaha in la sameeyo aad ay u wanaagsan tahay oo mu'akadka ah haddii laga tagana sujuudu sahwi lagu kabayo hay-ana wuxuu u jeedaa shay wanaagsan oo sunno ah laakiin aadaan u xoog badnayno ruuxa hadduu ka tago sujuudu sahwi waxaas inuu ku kaba looma baahno hay-aadkaasu ujeedaa wa hay-aatuha aimada kale sidaa xanaabiladoo eh, kale qeybtan uu ku sheegayo sunna waajib bay ka cabiraan qeybta hay-aadka uu ku sheegayana sunnay ka cabiraan wa hay-aatuha salaadaha hay-adaheeda hamsa casharata shan iyo toban weeye khaslatan ee arrimood rafculyadayni labada gacmoodoo kor loo qaado cinda takbiirati alixraami salaada marka la gelayo allahu akbarta hore gacmaha inaad kor u qaado wa cinda rukuuci rukuucda agteedaoo gacmaha kor loo qaado warafci kor noqosho minhu rukuucda laga kor noqdana gacmaha in kor loo qaado wawadculyamiini midigta oo la saaro cala shibaali bidixda gacanta midige midigtaa in dusha aad mariso bidixdana kafka aad ku qabato gacanta bidix kafkeeda inaad sidaa u qabato iyo inaad dul saarto iyo waxo dhan way soo arooreen wadculyamiini midigta oo la saaro calaa shibaali bidixda watawajuhu ducaysiga wajahtu wajhiya oo ruuxa uu ku ducaysto walisticaadatu acuudu billaahi u aqriyo waljahru la jahrid oo la dhawaaqid fii mowdicihi meelihiisa lala dhawaaqo salaadu salaad habeen haddii ay tahay in kor loo aqriyo ciid haddii ay tahay sidoo kale jumca haddii ay tahay sidoo kale kor in loo aqriyo walisraaru siraysi fii mowdicihi meeshiisa la siraysto salaadaha maalinkana in hoos loo aqriyo oo la siraysto iyo salaadaha habeenka dee qeybaha dambe labada ragcadood ee dambe iyo wixii lamid a ah. wata'miinu aamiinsi oo wala daallin marka la yidhaahdo keligaa haddii aad tahayna aamiin inaad tidhaahdo imaam hadduu ku tujinayana markuu yidhaahdo aad aamiin ka daba tidhaahdo wa qiraa'atu suurati suurad aqrinteeda weeye bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda labada ragcadood ee hore ee salaada markaad faatixada dhammayso suurad inaad aqrisaa min hayati salaat ayay ka mid tahay salaada qurxinteeda wtakbiiraatu cinda alrafci walkhafdi wtakbiiraatu allahu akbar weeye cinda alrafci kor u kicidda iyo walkhafdi hoos u kicidda mar walba allahu akbar la yidhaahdo yani hay-aadka waxaa ka mid ah mar kasta oo hoos aad aadi ama aad kor soo aadi inaad allahu akbar tiraahdo hoos aadidda rukuuc waa taagna waa sii rukuuci allahu akbar waad ictidaalsanad ictidaalkii ayaad ka hoobatay waad sujuudi hays allahu akbar sujuudi labaadaad sujuudi hays allahu akbar waa hoosu kiciddi koru kicidda sujuudi baad ka kaci hayso waad istaagi hays allahu akbar inaad ku istaagto rukuucda haddii aad ka kacayso oo aad ictidaalayso samic allahu weeye marka hay-aadkay ka mid yihiin wa takbiiraatu takbiir weeye cinda arafci koru kicidda iyo walkhafdi hoosu kicidda agtooda la takbiirsado allahu akbar la yidhaahdo wa qowlu samica allahu liman xamidahu la yidhaahdo rabbanaa laka alxamdu samica allaahu allah ha maqlo liman qofka xamiidahu alla ku mahadiyo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna laka waxaa kuu sugan alxamdu mahad ayaa kuu sugan sidaa inuu ruuxa yidhaahdo waa markuu ictidaalayo rukuucda uu ka toosayo watasbiixu tasbiix subxaana allahi la yidhaahdo fi rukuuci rukuucda iyo waa sujuudi sujuuda mid walba subxaan allahi labada la yidhaahdo subxaan rabbi alcaiim bixamdihi subxaan rabbi alaclaa bixamdih wa wadculyadayni labada gacmood oo la saaro cala alfakiidayni labada fowda fi ljuluusi fadhiga markaa atixiyaadsani iyo markaa intaad sujuuddo sujuudda aad ka soo toosto oo sujuudi labaadna weli aadan sujuudin labadaba gacmuhu waa inaad saartaa calaacalahooda bowdayaha weliba ruugga ama lowga gadaashiisa inaad saarto sida ayaa sunno ah wawadcu lyadayni labada eh, gacmoodoo la saaro labada yad cala alfakiidayni labada bawda la saaro filjuluusi fadhiga yabsutu xaal uu fidinayo waa markuu atixiyaadi rabo ee markuu kacayo fidin ma jirto yabsutu xaal uu fidinaya alyusraa tan ayuu fidini wayaqbidu wuu laabi alyumnaa tan wuu laabi ila almusabixata tii uu ku tasbiixsanaya mooye fainahu ninka yushiiru wuu taagayaa bihaa musabixada ayuu taagi mutashahidan xaalu yahay mid atixiyaadayo yacni marka uu atixiyaadayo hay-aadkii waxaa ka mid a ah labada gacmood inuu bowdayaha saaro oo lowga afkiisa dambe inuu saaro gacanta bidixda ah faraheeda iyadoo wada fidsan ayuu saari iskumana dhajinayo mana kala taagayo si caadiyuu u saari gacanta midigtana faraheeda wuu wada laabayaa ila musabixa taa tasbiixsani mooye musabbixada suulka farta ku xigtaa loo yaqaana taasi markuu atixiyaadaya wuu taagayaa waqtiga uu taagayaa mukhtalafa shaaficiyada waxay u badan yihiin markuu ashhadu an laa ilaaha ila allahu markuu leeyuu taagaya oo marka inta hore idin farta hoos bay taallaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu markaasuu taagi bay leeyihin aimada kalena waxay leeyihiin maye marka uu soo fariistuu taagaya siduu u taago salaaduu kaga bixi oo intuu salaada ka baxaya way taagnaani farahan laftooda qaabka loo laabayaa mukhtalafa ee saddexda farood intaad laabtaa suulka dusha ka saari iyo ma ahee farta salaamada ku xigto afkeeda iyo suulka afkiisaad isa saari yacni waxyaabaha la isku khilaafsanya ayay ka mid tahay laakiin waa khilaaf iska basiidoo aan dhib badnayn wadcu lyadayni cala fakidayni fi ljuluusi yabsutu xaal uu fidinaya alyumnaa alyusraa gacanta bidixda faraheedu fidinaya wayaqbidu wuu laabi alyumnaata midigtaana wuu laabi ila musabixata tii tasbixsanaysa mooye fainahu ninka yushiiru wuu taagi bihaa musabixadu ayuu taagayaayo nin wax ishaaray ahaan ayuu u taagi mutashahidan xaaluu yahay mid atixiyaadsanayo waliftiraashu isgoglasho ayaa hay-aadkii fii jamiici iljalasaati fadhiyaalo dhammaantooda watawaruku fi ljalsati akhiira iftiraashku waxa weeye salaada aad tukanay haddii ay laba ragcadood keli tahay sida salaada subax ama laba ragcadood ayay ka badan tahay ee atixiyaadka hore u fadhiisatay waxaa sunnaa lugta bidixda ah inta aad seexiso oo dhabarkeeda dhulka aad dhigto dhankeedii caddaa inaad ku fadhiisato waayahay lugta midigteena faraheeda dhulka inta aad dhigto aad taagto lugta bidixda waad dhabarkeeda dhulka dhigi dhankeedii lagu socday caddaa ayaad kor soo marini dhankaasaad kaga fariisani lugta midigtana faraha dhulka dhigiyo sidaa ayaad u taagi iftiraash sidaas ayaa la yidhaahdaa iftiraashkana waxaa la sameeyaa salaadu haddii ay laba ragcadood keliya tahay oo salaad subax weeye ama salaadaha sunnada oo labalabada ragcadood weeye ayaa la sameeyaa tawaruka waxaa la sameeyaa salaadu laba ragcadood haddii ay ka badato oo atixiyaadkii dhexda haddii laga gudbo atixiyaadka dambe ee salaada looga baxayo islamarkaana salaadu ay ka badan tahay laba ragcadood yaa tawaruk la sameeya warik sintaa la yidhaahdaa tawarukna sinta oo dhulka la dhigo wey oo lugtii bidixda ahaydee markii hore aad ku fariisanaysa yaa intaad sidii yeesho kuma fariisanaysid lugtaas faraheeda ayaa waxaad ka bixini lugta midigta ah dhudhunkeeda hoostiisa ka bixini lugta midigta a ah dhudhunkeeda hoostiisa ayaa lugta bidixda ee faraheeda ka bixini markaa sidaa yeesho dee sintaa dhulka saari si kale uma fariisan karaysid laazim waaye lugta midigtana sideedii baad u taagi haddayan ku xanuunayninoo hadoka tawarugkana sidaa ayaa la yidhaahdaa tawarugana wuxuu khaas ku yahay salaad laba ragcadood ka badan atixiyaadkeeda dambe ayuu khaas ku yahay iftiraashkuna waa ka caamsan yahayoo salaadda haddii ay laba ragcadood tahay iyo haddii ay laba ragcadood ka badan tahay iyo atixiyaadka hore iyo jalsatulistiraaxa jalsada la yidhaahdo iyo aljuluus bayna sajidatayni waad sujuudday waad soo toostay mar labaanaad rabtaa inaad sujuuddo fadhiga yaree u dhexeeyo iftiraashkaasi waa inaad samaysaas u wanaagsan oo sunno ah jalsatulistiraaxa labadii sujuud ayaad darmaysay inaad kacdaad rabtaa intaadan kicin waxaa sunnaa ah inaad fariisato oo iftiraashka aad ku samayso lugta bidix intaad goglato waxoogaa ku fadhiisato kadibna aad kacdo waka iftiraashkaa marka ka fara badan kana caamsan walftiraashu isgoglasho ayaa hay-aadkii ka mid ah fii jamiici ljalasaati fadhiyaalo dhammaantood fadhiyaalo lagu atixiyaadsanayo iyo kuwa laga kacayaba watawaruku sinta oo dhulka la dhigo ayaa sunna ah fi ljalsati fadhiga alakhiirati ee dambe jalsada akhiirada waxay khaas ku tahay salaadu marka ay laba ragcadood ka badan tahay ee laba ragcadood keliya haddii ay tahay iftiraash weeyaane tawaruku ma laha wtasliimatu salaama noqsi weeye athaaniyatu ee dambe salaama noqsiga hore dee arkaantu ka mid ahaa ee mar labaad inaad bidixda u salaama noqsataana hay-aadkay ka mid tahay faslu wlmar'atu tukhaalifu rajula fi khamsati ashyaaa wallahu aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina